bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlعaalamiin wالslaaة wالsلاam عlى rasuuli اllahi وآlih وصaxbihi أجmaعin ama bعd qala الإmam raximah اllahu tacalى اclm أn اlkalaam عlى hadihi الأطراaf yتwqf عlى إiضاxi أlfaadi hiya manshأ الاkhtilaafi واlاltibaas faminha الاstigaaثaة bاlغayn الmucjamaة wاlmuثlثة wminha الاsticaanaة bاlcayn الmuhmlaة wالnuun wminha التashafc wminha التwasul wuxuu sheekhu guda galay inuu ka jawaabo su-aashii ardaygii ama ninka caalimka uu soo weydiiyey ee ku saabsanayd ilaahay khayrkii in la bariyo xukumkeeda iyo masaa'ilkaasi tafaasiisha kala duwan ee ku jirta ayuu sheekhu markaani guda bilaab ayuu guda galay insha allahu tacaala sheekhu markaa muqadimo yar oo ku saabsan tacaariifta mustalaxaadka ardaygu u isticmaalay tashafuca tawasulka istiqaasada isticaanada mustalaxaadkaasuu rabaa inuu furfuro si macnaheeda loo fahmo oo loo garto <clears throat> wuxuuna sheekhu yidhi iclam waxaad ogaataa ana alkalaama ka hadalku laga hadlaayo calaa hadi اlaطraaf dhinacyadan kala duwan aطraafta waa jamcu طarafin aw طarfin waxaa loo jeedaa dacasha ama daanta ama jaanibka masaa'ilkan afarta u jeedaa yatawaqafu hadalkaas iyo jawaabta waxay ku xidhan tahay calaa idaaxi alfaadin alfaad in la caddeeyo oo la sharxo alfaadaasu hiya iyadoo manshaul ikhtilaafi ismaandhaafka meeshuu ka yimid ah in la ismaandhaafo laisfahmi waxa keenay alfaadaas macnaheedii baan si fiican loo dhuuxin waxaa looga jeedaan laysla fahmin iyo waliltibaasi eh, dhehgalka wuxuu inu isdhehgalo caddaan waayo ama dadkii muslimiinta iskhilaafaan waxa keenay waxaanu diidanahay baana isla fahman iyo waxaanu ogolahay fa minha alfaada waxaa ka mid ah alistiqaaatu bilghayn اlmucjamati qoyn dhibici leh la akhriyo istiqaaa wاlmuhallaati iyo mid saddex dhibcooda la akhriyo oo ada ah ilaa hadda isticaana iyo istiqaau farqiga udhexeeya waa un laba xaraf keliya ayn iyo cayn iyo nuun iyo ha labadaa farqibaa udhexeeya intii buu tilmaamaya wa minha alisticaanatu bilcayni lmuhmila cayn aan xarakaysnayn oon dhibic lahayn iyo wanuuni nuun la akhriya isticaana meeshii ada la arinayata hore wa minha alfaada u baahan in la caddeeyo waxaa ka mid a atashafucu ergeysi in laisu ergeeyo isticaanaduna waa iskaalmaysi ama kaalmaysi istiqaauna waa gargaar iyo watawasulu mxuu ahaaye weji ku tawasulku waa ku gaadh dhan ku aad rabtay wax ku ladho waa tawasulko oo siin ah macnahaasa loo wuxuuna la macno yahay atawasul oo bisaad waa isku mid waa shay shay lagu gaadho ba loo jeedaa tii u horraysay buu sheekhu markaa bilaabahayaa lafi iyo nashri muratab waxay odhan jireen weeye istiqaadu ku bilaabay isticaanu ku xijin doonaa tashafuc baa xigi doona kadibna tawasulka ayaa u dambayn doona in sha allahu tacaala fa ama alistiqaaatu bilmucjamati walmuhallata la akhriyo fahya طalb اlgawth istiqaaثa waa istifcaal min algawth waa in gargaar aada codsato wahwa طalb اlgawthkuna isaalaة shida dhibkoo lagaa qaado weeye kalistinsaari sida gargaarsi isaalaة shida markaad musiibo kugu dhacdo ama balaayo kugu dhacdo ama dhib ku qabsado inaad qaylido weeye ood habarwacato ood yaatolay tidhaahdo oo ruuxaad dareemayso axadkaad dareemayso inuu ku caawin karo ama wuxuun kugu beerin karaad u dhawaaqdaa istiqaata loo jeedaa kalistinsaar marka istinsaar iyo istiqaata waa isku macno wahwa istinsaarkuna talabu nasri guul in la dalbo weeye iyo libin raadinteed walaa khilaafa muranna kuma jiro annahu yajuusu inuu bannaan yahay an yustaqaata in la gargaarsado ama la kaalmaysto bilmakhluuqi addoommaha ilaahay abuuray subxaanahu wa tacaala fii maa shayna laga kaalmaysto yaqdiru uu awoodi karo makhluuqu cala alkhawdi fiihi inuu kuu gargaaro oo kaaga heeliyo meel umuuri arrimo ah wax marana kuma jiro addoommaha bashar iyo khayrkoodba waxay awoodi karaan ay qaban karaan in laga dalbi karo inay kaa caawiyaan walaa khilaafa annahu yajuusu an yustaqaaa in la gargaarsado bilmakhluuqi kii la abuuray ee addoonka ahaa fii maa shayna laga gargaarsaday yaqdiru uu awoodi karo an yastaiic cala alkhawthi fiihi ay cala alinsistaari fiihi aw cala alnasri fiihi wa min alumuuri arrimo ah arrin adduunyo iyo mid aakharaba wuxuu qaban karo waxaa sheekhu waxaan kaa rabaa inaad ii ducayso wuu ku ducayn karaa waxaa sheekhu waxaan kaa rabaa inaad koob biyaa i siiso wuu qaban karaa wuxuu waxaa eh, eh, ad dhihi karta waxaan rabaa niman cadow ah oo meeshan joogaa jirood qaraabo tihiin oo mooryaan ah waxaan rabaa inaad yac iga tira igala hadasho wuu qaban karaa ruux wuxuu qaban kara wey addoommadu waxay qaban karaan wax dhiba ma laha in la weydiisto oo noga gargaara la yidhaahdo wax culaysa ee eh, hawshaasi kama jiro inkastoo masalatu hayr illah sideeduba asaalatan aysan fiicinayn tafaasiil fiqi oona ay leedahay marbay su-aashu bannaan tahay marbay xaaraan tahay taa waa masaa'il kale laakiin waa shirkigi waa kufri lagu odhan maayo kufrigii shirkigu wuxuu ku xidhan yahay sheekhu wuu soo wada wuxuu isku dayi doonaa sheekhu wixii loo yaqaaneen tanqiixulmanaad tanqiixulmanaad in eh, la dhiraandhiriyo oo la sheego shayga ay gaalnimada ku xidhan tahay maxaa bannaan oonan diidanayn haddaan ahlu tawxiid nahay maxaan maxaan ogol lahay maxaan diidannahay maxaan u aragnaa ummaddu inay ku gaaloobayso buu rabaa inuu dhiraandhiriyo ilaan dadka qaarkood baa laga dhaadhiciyey waxay yidhaahdeen nabiga lama laguma salli'i karo waxay yidhaahdeen ruuxu ma wuxuu qaban karaba ma jiraan gebi ahaanba ama ha noolaada ama ha dhinto waxay yidhaahdeen waxay yidhahdeen intaa sheekhu marka wuxuu rabaa inuu hoos soo dego waxaasna waannu ogolnahay kanna waanu diidannahay kaanu diidannahayna inuu gaalnimo yahay daliilkeeda waa kana inuu markaasi xaaraam yahay daliilkeedi waa kana wixii in la caddeeyo waa muhiim kitaabka marka kitaabta horenu soo marray ee tawxiidigayd ee tobanka kitaab ahayd xoogow waa ka yar mil dalika إلى استدلال فهو في غاية الوضوح وما أظنه يوجد فيه خلاف ومنه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه كما قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر وكما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى مقدمة مركة مهم جدا الشيخ مركة وحويري ولا يحتاج وما باهنوا مثل ذلك كاسو كله ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu banneeyey ee rasuulkiisuba addoommadu waxay qaban karaan ay awoodaan in laga gargaarsado ama ay banaan tahay taasi daliil uma baahnabo ila istidlaalin aayada iyo axaadiid inaanu keenno wax daliishanno shay u baahan ma aha caashogarata wey fa huwa fii gaayati alwuduuxi caddaan meeshuu u dambaysay buu marahaya aad bay hawshaasi u caddahay oo hadda nimaan hawshaa garanaynin ma jiro anaguna ma diidanin buur wamaa adunnuhu filana maayo yuujadu in la helhayo fiihi ay fii hadi lmas'ala masaladan hadda aynu maraynaa ah in addoommada ama makhluuqa laga gargaarsan karo oo kaalmo laga weydiisan karo wuxuu awoodo inuu qabto fiihi khilaaf inuu khilaaf ku jira ma aaminsanay e buuri wamaa adunuhu filimaya mana malaynayo yuujadu in la helayo fiihi fi hadi alqadiya ama xukumkan khaaskan soo maray khilaafun wa minhu baabkan waxaa ka mid aya ah, yacni masalada aynu marayna bannaan istiqaadatu lmakhluuqiin fii ma yaqdiruuna calayh istiqaadatu lmakhluuqiin fii ma yaqdiruuna calayh waxaa ka mid a ah, faistaqaaahu اladii min shiicatii cala اladii min caduwi nabi muuse waxaa gargaarsaday kay isku qoyska ahaayeen faistaqaaahu اladii min shiicatihi cala اladii kiibuuna ka gargaarsadao yidhi iga heeli min caduwihi cadowgiisii qabdigii fircooniga ahaa buu yidhi iga heeli istiqaasada noocaa nabi muuse waa nin awood badan oo dagaalami karo waa in adeerkii caawin kara idan war hebelow igagarad xabadda ama waxaan ila qabo waa la ogolyahay wakamaa qaala tacaala marna way waajibaysaaba wain istansaruukum fi ddiini muslimiinta aan soo hijroonin ayuu hijradu waajib ku tahay hadday idinka dalbaan inaad u heelisaan dagaal ay ku jiraan awgi fa calaykum nnasru uheelin baa idin saaran wa kamaa qaala tacaala watacaawanuu cala albiri waataqwa wixii addoommuhu ay ka rahayeen in laga gargaarsado marna waa waajib marna waxaa weeyaan waa sunno mar way bannaan tahay waa gaalnimo marnaba maanan odhanin buu sheekhu ku yidhi wa tacaawanuu cala albiri waataqwa isu kaalmaysta samaha iyo alla kacabsiga wa amaa maa laa yaqdir calayhi ila allah falaa yustaqaahu fiihi ila bih ka gufraani اdunuubi wاlhidaayati wainzaali اlmaطri wاlrisqi wanaxwi dalika kama qaala tacaala wman yakfir اdunuuba ila allah wqaala tacaala inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa waqaala tacaala yaa ayuha اnnaasu اdkuruu nicmaة اllahi calaykum hal min khaaliqin غayr اllah yarsuqkum min الsamaaءi wاlأrض wuxuu u soo degay sheekhu hadda wuxuu rabaa tanqiixulmanaad waa aniga soo sheegay tanqiixulmanaadna waxaa la yidhahdaa awsaafta iyo tilmaamaha iyo masaa'ilka waxba uusan ku xidhnayn in layska reebo oo lasoo reebto mas'alada meeshay ku xidhantahay xukunku wuxuu ku xidhan yahay xukunka gaalaysiinta ama shirkinimada ama kufriga wuxuu ku xidhnaabuu sheekhu bannaanka soo dhigay wuxuu iska reebay masaa'ilkan muran aan lahaynin qadiyadan khusaynin ama aan lagu gaaloobaynin ama xukunba uusan ku xidhnay qadiyadaasuu sheekhu sameeyey qaybta hore waa maxay qaybta hore waa maxay addoommadu ama makhluuqiintu waxay awoodaan inay qabtaan ama ay kari karaan in laga gargaarsado ama kaalmo la weydiisto wax dhiba ma lahu sheeku ku yidhi adiladeedii buu sheegay maxalu nisaacuna taa ma aha waxaan suufiyo iyo mushrikiin iyo waaniyiin isku haynana qadiyadaasi ma aha laakiin ayagu markay doonayaan inay istiqaadada banneeyaan waxay ku odhanhayaan muxuu ah faistikaatahu ladii baa la yidhi wain istansaruukum baa la yidhi fa eh, eh, akhidnii in kaana cindaka min khawaa bay u haajaratii war howlaha howla laisku hayaaba ma aha waxaan ka hadlayna annagu addoommadu waxay qaban karaan ama ay ka adeegan karaan ama gargaar ay ka fidin karaan ma aha waxaan ka hadlayna war xaq ilaahay keligii uu leeyahay alla mooyin axad kalena uusan qaban karin inaad addoon weydiistaan kugu haysannaa taasaan kugu haysannaa wax kale kuguma haysanno awlaadda ilaahay keligiibaa bixiya sheekh cabdilqaadirow anugu awlaad baan kaaga fadhiya lixdan baan gaadhay gablan baan ahay ilmo yaroo curdan aan kaa rabaabaad tiri wax kale kaagama fadhiyo neefkaadina waa kaas xuskaadina bannaanku iga yaallaa dibigi waa iga diyaar hawsha ma alle keligiibaa iskale mise sheekh cabdiqaadir ba awooda meesha dagaalku uu ka dhacay xabaddu ka socoto halkaas weeye laakiin wareegaysiga iyo geeda lugosho eh, in lagu marto oo bannaanka la wareegsto lama ogolo mamnuuc wey idan sheekhu qaybahaa wuu iska reebay dagaal bakama kama jiro wamaa adunuhu yuujadu fiihi khilaaf buu ku soo ee nimanka laakiin ayagu qiiqa isku qarin ee raba inay waxyaabo kale asbugtaan qaybtii aan muranba ka jirin bay ku galgalanhayaan nin baad dhihi maxamed ku salli oo salliga badi laakiin salliga ibraahimiyada ee nabiga ka soo orora siiqooyinka goonida ale midkaa ku salli allahuma salli baarik calayh iyo salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo salluu calayhi wasallimuu tasliiman iyo oo howlaha dadku ay qaadaan ah allahuma khadiib asagoo khudbayn ummadda salli amrahayaba mooyeen howlaha noocaasa waa ammaan iyo xus weeye mooyaan salligii cashru darajaad lagaa siin lahaa ee kayfiyadiisa la caddeeye ma aha nabi allow waanu barannay sida laguu salaamay fa kayfa nusalli calayka la weydiiyey salligiibaa nabigu sheegay idan waa sifa mucayana uu amar ku tacalluqay kayfiyadina la caddeeyey bidix iyo midig midna loogama leexan karo in daliilba uu keeno in laga leexdaba mooye markaas dhahey ah, salliga bay diidan yihiin salliga ku guba sallidiidka salliga ku guba rabbi salli cala alxabiibi muxam war hawshan yaa isku haya hawl baa laguu saxo meel diray rabbi sallidan maxay ahayd yacni waxaa weeye waa dad noocaasaa jira tiibu sheekhu hadda ka hadlaayo wa amaa maa laa yaqdir calayhi ila allah wuxuu alla mooyeen axad kale uusan karaynin falaa yustakaau fiihi laga gargaarsan maayo asaga qabashadiisa iyo hawsha ayada ilaa bihi alla mooye ilaahayn baa subxaana wa tacaala iskaleh howlaha alla mooye axad kale uusan qaban karin waa maxay maxaa ka mid a ka khufraani dunuub dunuubta in la dhaafo waxaa tihi sheekh ebelow dembigay inaad dhaaftaan kaaga fadhiya dembigay in la dhaafaan kaa rabaa jannada inaan galaan kaa rabaa naar inaan ka badbaadaan kaa rabaa hawsha allay ku xidhan tahay iyo walhidaayati hanuun hidaayada sheekuu ka hadlaayo hidaayadda waa hidaaya tawfiiq wa ilhaam in badanna waynu celcelina qadiyadda ilaa aad ku daasheen baan u malaynaya hidaayadda laga hadlaya waa hidaaya tawfiiq walilhaam waa in addoonka qalbigiisa hanuun la geliyo hawsha alloon baa iska leh amaa hidaayada ah dadka in waddada la tuso oo xaqa loo sheego oo khayrka loogu baaqo oo wax la baro oo wax la fahansiiyo oo xaqa la tuso loogu baaqo taas ummadoo dhan baa awoodda nabigana waa loo ogolaaday wa innaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim dadkaa tusaysaa baa layidhi wa amaa hamuudu fahadaynaahum xaqi baanu u sheegnay ambiyaan u diray waa arkeen waa dhegaysteen faاstaxabu اlcama cala اlhuda hanuunkaasi waa hidaayat waxaa la albayaan wاdilaala wاlirshaad wاtacliim hidaayadaasi culummadaa leh nin walba wax garanhayaa iska leh waa in xaqa lagugu yeedho waa addacwa wاlirshaad taasi bannaankay taallaa haddaad tiraahdo sheekh hebelow i hanuuni waxaan leenahay maxaad oga jeedaa xaqa ii sheeg waa iska kaa daynayna waxaa tiri waxaan u jeedaa qalbigayga iimaan geli waxaan leenahay kaafir bilahi alcadiim baata laba afley weeye xag iyo xaggay u dhacaysa ha isku khaldamin baan leenahay tan dambe addoommada qalbigooda in hanuun iyo hadaayo la geliyo waa midda nabiga loo diiday ilaa nabiga inagu sarreeye inaka laa tahdii man axbabta ay man axbabta hidaayatahu dadka aad doonayso nabi maxamed oo inay islaamaan oo diinta soo galaan qalbigoodu adugu hanuun ma gelin kartid imisaa nabigu quraysh wakhti ku bixiyo oo xaqa u caddeeya oo u saasaafay oo u kala dhigdhigay oo geeda oo buura u fuulay inta ilaahay hanuun la doonay inbaa hanuuntay soo maaha inna gaallimay ku dhammaatay nabigu haduu awoodo hal nin oo qureysheed ma gaaloobeen ma tahay mise hal nin oo qureysheed walaa nin carbeed walaa axad aadamoo adduunka joogo nabigu uu kari kara ama uu ka warqabo qalbigiisu ayar ku rakibi wax iimaan la yidhahdo xoog badan kullina ahlu tawxiid bay noqon lahaayeen maxay nabigu u ishlaagi gaadhayba lacallaka baaqicun nafsaka anlaa yakuunuu mu'miniin idan waxaa weeye nabigu inay dadku hanuunaan ayuuba isu halaagi gaadhayba oo sigtayba falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraat walbahaar iyo tiiraanyo nabigu la seexan waaye idan hadduu nabigu khalqiga qalbigooda iimaan iyo hanuun gelin karo waxaa weeyaan wax gaalaba lama arke intuu awooda nabigu sal slm laakiin nabigu waxaa loo diray xaqa inuu caddeeyo saafsaafo kala dhigdhigo bixasabi qudratihi yaa macshara quraysh yaa bani haashim yaa bani cabdimunaaf yaa faatima yaa safiya yaa cabaas howlahaasuu nabigu awoodaa idan hidaaya ilaahay baa subxaanahu wa tacaala iskale hadday tahay bimacna atawfiiqi walilhaam in ruuxa qalbigiisa hanuun la geliyo ilahay keligii baa iska la weydiisanhaya midda hadda laga hadlay ee dadku ay ilahay irkii weydiistana waa tan nimanka mushrikiinta soomaaliyeed iyo carbeedba miday ku wareegaystaanee awliyada iyo ahlu qaabuurka ku lugooyaan tan ilaahay uu leeyahay wey ee hanuunkii kale ee wax sheega ahaa wadaadihii baa bannaanka la taaganba masaajiddii baa cashuruhu ka socdaan macallimiintii baa qur-aanka dhigahaya ninkii qaasigaa ee muxaadirkaabaa taagan kutubtii baa qoran manshuuraadkii baa meel kastabaa taalla cajalihii baa yaacahaya taasi bannaankay taallaa nin walba waa helahaya ninkii isagu raadsadee doona ta laysku haysta waxaa weeye anuu bartay iska fadhiya qalbiga in la camiraan rabaa la buuxsho maxaan gelinaa iimaan wixii kufri o dhan laga saaro taa allan baa iskale subxaanahu wa tacaala ka qufraani اdunuubi wاlhidaaya wainzaali اlmaطari roobka in la soo dejiyo roobka dejintiisa allah iska leh subxaana wa tacaala addoomuhu baryay leeyihiin ilaahw allahumma asqina allahuma akifna anagu baryaan leenahay oo ilaahay noo diray laakiin in roobka la keeno oo baryada la aqbalo ilahay baa iska iskale subxaana wa tacaala sheekh hebel baa looga fadhiyaa roobka inuu keeno iyo war warisqi irsaaqadda in la baxsho irsaaqadda in la baxsho oo awlaaddu kow ka tahay roobkoo la keeno hanuun qalbigeeda la geliyo dembigoo la dhaafo waa xuquuq rabbi subxaana wa tacala keliga uu leeyahay iyo wanaxwi dalika wixii intaa la mid ah kama qaala tacaala man yakfiru dunuuba ila allah dembiga yaa dhaafoon alla ka ahay ilahay keligii baa dhaafo wey dembi axad kale ma dhaafo dembiga aad alla ka gashay subxaanahu wa tacaala baa laga hadlahayaa waa in la isfahma muhiim jiddan wey dembiga laakiin aad axad aadama ah ka gashay asagaad dhihi iyo xoolahan iga qaado dembigaa iga cafi weli iyadoo sidaa tahay xaq ilaahay uu leeyahay baa laaban allihii kaa xarimay in walaalka aad ku xadgudubto kadibna aantaad amarka jebisa aad ku xadgudubtay asaga xaq buu kugu leeyahay inuu asagaana xaq u badan iska leh hadduu asagu ku cafiyo xaqi allana waa raacahaya kii allana waa raacahaya saasaa sax ah oo loo badan yahay waxaa laga hadlay laakiin waa dunuub waxa weeyaan waa dembiga ilaahay laga gala ee maxliga khaaska ah ama alle iyo addoomisu isla leeyihiin inay xagga alla u badan weeyaan sida xuduudda zinada iyo wixii la halmood garanaysaan haddee waman yakfiru dunuuba ila allah wa tacaala taasi marka dembiga qufraanu dunuub alla keligii baa iskale wa qaala tacaala wuxuu kaloo alla yidhi innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa inaka laa tahdii man axbabta nabi allow ma hanuunin karta adeerka abu aalib markuu dhintay bay aayadu timide kamaa fii jaamic tirmidi waayri asluhuna fi saxiix xadiidkuwa ku jiraay iyadoo faahfaahsana xadiidu caliyin fi jaamic tirmidi buu ku yimaadaa almuhim nabi allow waxaa lay wuxuu jeclaa in adeerkii islaamo lianna abaal badan buu ku abu aalib nabiga wuxuu jeclaa xubi abiica oo ah xadka bax ah ka jeclaana maba jirinba walow kaana xubuhu ay xubu abi طالب lirasuuli illaahi diiniyan la aslama hadduu diin ahaan u jecel yahay oo nabigu wuxuu wata jecel yahay oo xaqu la yihin uu jecel yahay oo camalulqalbi laga heli lahaa noocaasa abu aalib la aslama yaqiinan muran ma laha laakiin kaana abu aalib wuxuu ogaa nabigu inuu xaq ku taagan yahay waa ogaa waa cilmi waa cilmi wuu ogaa inuu asagu gar leeyahay waa ogaa laakiin diintiisa ma jeclay farqi baa u dhexeeya tasdiiqu asagoo baaqi ah oo jooga yaa camalu qalbi la waayi karaa idan inuu nabigu xaq ku taagan yahay oo uu gar leeyahay oo wuxuu wato uu wanaagsan yahay min xayu lcilmi wuu oga laakiin ma jeclay nabiguu jeclaa abu aalib xuban abiiciyan oo waalidnimoa wiilkiisiia in adeerkii wiil u yahay laxmi shaqiiqiisii baa dhalay asaguna waa u roonaa ayib wa maca daalika wuu marka iimaan kuma islaamin alxub abiici annasabi muusan ku islaamin alxub addiini baa lagu islaamaa oo islaamnimadana keena tasdiiqa oo cilmiga inaad shaygan ogtahay inuu wanaagsan yahayna gaaladu waa og fainahum laa yukadibuunaka walaakina الظaalimiina biaayaati la yajxaduun wajaxaduu biha wastayqanata anfusahum dulma waculuwa qaala laqad calimta ma anzla haؤulaa ila rabu الsamaawaati walardi basaa'ir wainii la adunuka ya fircawnu mahbuura waa og yihiin waa garanhayaan idan alcilm bishayi maa yakfi inaad shayga og tahay kuma fillo shayaad og tahay inuu gar leeyahay saxan yihin ood nacab tahay baa jira soomaalida in badan oo ka mid a ayaa og xarakatu shabaab almujaahidiin inay saxan yihiin xaqna ku taagan yihiin laakiin nacab ma jirtaa mise ma jirto run isu sheegnaa saa ma tahay mise ma soo ma jiraan soomaalida qaybo ka mida oo nimanka inay ahlu xaq yihiin og laakiin nacab idan ogaashuhu iyo nacaybku iyo jacaylku waa masaa'il kala duwan wey idan waxaan usoo degno soo gebagabayne hidaayadu waa dhowr nooc afar nooc bay noqotaa fii kitaab wa fii sunati alhidaaya alimaam ibnu qayim baa meelo badan ku cadeeyey wa qabluhu shaykhulislaam ibnu taymiya wa qabluhu kaiir min alfuqahaa walmuxadiiin hidaaya caama lijamiici alkaa'inaat halkaa mar baynu jacburina kadibna inuu soo noqon mayso insha illa dhowr kol bay soo noqon kartaa hidaaya caama lijamiici alkaa'inaat ilaahay khalqigoo dhan buu ku hanuuniyaa kuna hanuuniya wixii anfacaya inay raadsadaan wixii dhibayana ka cararaan hidaaya caama lijamiici اlkaa'inaat sabix isma rabbika alaclى aladii khalaqa fasawaa wاladii qadara fahadaa waa hidaaya caama ilmuhu caawa markuu dhashay buduq soo yidhaahdo haddaad qanunfato waa oahaya dhibka in laga dhawaaqayaa u sheegay hawsha ayaa u sheegay wax kuul haddaad taabsiso waa dhibsanhayaa waxa macaan waa malabsanhayaa xaluba dhashay yaa ku akhriyey see la isweydiiye ee xoolihii ciddood ahaa ama ugaadhi banaan joogta ahayd neefku saadu u dhalo garnuug baa dhali biciid baa dhali goodir baa dhali saadu dhulka ugu so wax yar jooga candhaduu aadahaya wuu raadsan xagga madaxa aadi maayo naasihii buu doonanhaya yaa u sheegay ilaan goodir wax ma sheegi karee garoonog wax ma sheegtee allah fahansiiyey allah u sheegay waa lagu abuuray waa hidaaya fiطriya caama ljamiic